alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii soddon iyo koobaad ee ka mida kitaabu towxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka soddon iyo siddeedaad baabu man ataaca alculamaaa wاlumaraaa fi taxriimi maa axala allahu aw taxliili maa xarama allahu faqad ittakhadahum arbaaba min duuni illaah wuxuu musanifku baabka ku sheegi doonaa laba ahar iyo hal xadiid ayuu ku sheegi doonaa saddex daliil buu sheegi doonaa hal xadiid iyo laba ahar baabu man ruuxayuu u baab yahay ataaca yeelay oo raacay alculamaa'a aqoon-yahanka iyo wal umaraa'a madaxda fii taxriimi maa shay xarrimiddiis iyo diididdii bayna ku raaceen axalla uu banneeyey allaahu alle aw taxliili maa shay xalaalayntiis ayay ku raaceen xarama uu diiday allaahu alle faqad ittakhada wuxuu ka yeeshay hum aqoonyahanka iyo culummada iyo madaxda arbaaban rabbiyaal la caabudo min duunillaahi alla sokodi baabu man mantaas waxaa bannaan in mowsuulo laga dhigo iyo in shardiyo laga dhigo haddii shardiyo laga dhiga waxay noqon baabun haadaa kani baab weeye man qofkii ataaca yeela alculamaa'a iyo walumaraa'a madaxda iyo culummada in madaxda iyo culimmada loo hogaansamaa waa sax laakiin waxa la diidan yaha waa maxay waxaad ku yeesho ku raacday fii taxriimi maa shay diididdi oo xarrimiddi axalla uu baneeyey allaahu alle wax ilaahay xalaaleeyo uu leeyahay waxaani waa xalaal hadday culimmadu yidhaahdaan maya xalaal ma aha oo ay diidaan adiguna culimmadii aad ku raacdid ama madaxdii aw taxliili maa shay xalaalayntii xarama uu diiday allaahu alle wuxuu ilaahay xarimay oo diiday hadday culummadu iyo madaxdu yidhaahdaan waa la ogol ogolyaha waad ku raacdid faqad ittakhada wuxuu ka yeeshay hum culummadii iyo madaxdii arbaaban rabbiyal min duuni alla sokodi musanifka baabkan ujeedada uu ka leeyahay waxaa weeye gaalnimada weyn ee diinta looga baxee shirkiga qofka dhibka ugeee towxiidka qofka dhibka u geysanaysa waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano shirku daaca daaca mutlaq ah oo sii daysan oo aan shardi lahayn inaad ku raacdid qof bani aadam ah oo aad tidhaahdid wax allaala waxaad ii xalaalaysid iyo waxaad ii xaraamaysid ma yaan ku ekaanaya inay taasi shirkiga ka mid tahay culammada qaar ka mida ah waxay yidhaahdaan shirkiga weyn afar shay baa asal u ah shirku dacwa oo cibaadadii iyo waxaa weeyaan inaad cid kaleeta ilaahay la caabudid ah iyo shirku niyatiyo niyada inaad ilaahay wixii lagaa rabay inaad ilaahay u sameysid cid kaleta niyadaadu ay waxa weeyaan la wadaagtid iyo shirku daaco kan baabku ka hadlahaya ah daaco mudlaqa inaad cid kale siisid iyo shirkulmaxaboo kaan ka soo hadallayo wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan ah ayib wuxuu tilmaamay ibnu teymiya raxmatullaahi calayhi labadan masalo ciwaanka inoo ah taxriimu ma axalla allaahu ama taxliilu maa xarama allaahu wuxuu ilaahay xaaraameeyey in la banneeyo ama wuxuu ilaahay diiday la ogolaado labaduba horta waa laba dembiyo waaweyn oo gaalnimo ah haddana waa sii kala daran yihiinoo waxaa sii daran inaad xaaraamaysid wax ilaahay uu xallilay taxriimulxalaal wax xalaal ahaa oo ummadda ilaahay u banneeyey inaad tidhahdee maya oo aad ka hor istaagtid taasaa xagga dembiga ka weyn diinta alla marka la fiiriyo wax xaaraama inaad bannaysid wuxuuna ibnu teymiya arrinkaa u deliishaday oo uu ku tusiyey waxyaalo dhowr ah ilaa labaatan wej ayuu arrinkaas wuxuu ku tusiyey inay ilaa labaatan wej taasu ku dhib badan tahay labaatan dhinac marka laga eego wax ilaahay uu xalaaleeyey inaad xarimtid inay ka weyn tahay wax xaaraam ahaa inaad xalaalaysid waa hagaag qofku markuu xalaal ilaahay wuxuu ka dhigay iska xaaraantinimaynayo ama wax xaaraama uu xalaalaynayo siduu doonay ha sameeyo ama ictiqaad qalbiga ka soo fulay ha noqoto ama camal uu jawaarixda ka sameeyaa ha noqoto labaduba waa isla soo gelayaan waxay culimmadu isweydiiyaan cibaadada iyo daacada maxaa u dhexeeya oo shirku daacati yeelid qof la raaco in shirki lagu galo iyo cibaado qof la caabudo maxaa farqiga u dhexeeya waxay leeyihiin cibaadadu waa camal aan muxtamil ahayn oo ilaahay keliya unbaa u sugnaatay cid kale iskama leh laakiin daacadu waxaa ku jira faahfaahinoo waxyaalo qof aad ku adeeci kartid oon cibaado ahayn baa jirta ha haa kici inakici ina kici halkaan shaha ka soo ina kici sidaan samaynaayo waadna ku yeesho waad ku raacday meel heblaan aadaynaa iyo marka daacada noocaasoo kaleeto ma la odhanhaya waa shirki daacooyinka qaar baa shirki ah qaarna shirkiba laakiin cibaado haddii la yidhaahdo caabudid ah kulligeed ilaahay baa iskale cid kaleeta ma leh makhluuq haddii la ateeca ka waran makhluuq haddii la ateeco culummadu way ka hadlaan oo waxay leeyihiin daacada makhluuqa la ateecaa dhowr qaybood bay u qaybsataa qaybi waa mashruuc nebi moxamed baad ateecday sala allahu calayhi wasalama labadii waalidoo ku dhashaad ateecday madaxdii baad ateecday adoon aaminsanayn inay ilaahay khasaa'istiisiiyo wuxuu ilaahay goonida la lahaa ay leeyihiin baad waxaad ku ateecday inuu ilaahay ku faray ateeciddooda dee taas waa mashruucba waa saxba midna waa muxaramo qof inaad shay xaaraama intuu kuu soo bandhiga aad ku ka yeeshid khamre cabnu ku yidhi aan zinaysano dad aan dhacno waxyaalo noocaasu isbaara aan dhiganno markaasaad ka yeeshay waad ateecday waa taaca muxarama laakiin gaalnimo ma gaarsiisna haddaan xalaalaysi jirin daacada kalena waa daaca shirkiya daaca loo yaqaano waa midda baabkan musanifku uu kaga hadlahayooo dee waxaa weeye waa ilaahay khasaa'istiisa wax u gooni ah oo asagu gooni u leeyahay in makhluuq lagu ateeco oo ilaahay iyo makhluuqii halkaas laska waxa weeyaan la iskala mid dhigo arrinkaa asagaa marka lama ogola waxayna u noqotaa laba noocoo daaco tashriic ah qof sharci dejiye ah oo sharciga ilaahay wax ka hor imaanaya dadkii u dejinaya oo haddana ugu yeeraya oo haddana hadduu doono ilaahay u tiirinaya ilaahay baa sidaan yidhi daacadaasi daaca shirkiya weeye daacada kalena waxaa weeye daaca mudlaqa qof si indhala-aana aad warkiisa u qaadanayso adan waxba ka soo reebaynin iska fiirin maysid labadaa nooc bay u noqonaysa wa qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabbaas baa wuxuu yidhi yuushiku waxaa dhow an tanzila inay ku soo degto calaykum dushiinna xijaaratun dhagaxaan min asamaa'i xagga sare xagga sare dhagaxaan in la idinka soo daadiyo waqtigay imaan lahayd waa dhowdahay oo maxaa dhacay aquulu waxaan idin leeyahay qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam hadalkii rasuulkaan idiin sheegaya wa taquuluuna idinna waxaad leedihiin qaala abuubakrin abuubakar baa wuxuu yidhi iyo wa cumaro cumar markii hadalka rasuulka laguu sheego muminka waxaa lagu yaqaanaa inamaa kaana qowla اlmu'miniina idaa ducuu ila اllahi warasuulihi liyaxkuma liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa aطacnaa qofka mu'minkaa ah haddii la yidhaahdo ilaahay iyo rasuulkiisaa warkaan yidhi waxa ku aadanee laga rabo waa inuu yidhahdo samicnaa wa aطacnaa waanu maqalay waana u hogaansannay mu'min warki wakaa ah. laakiin hadalkii nebi maxamed inta laguu sheego inaad tidhaahdid oo hebella sida sidaanuu yidhi hebelle sidaanuu yidhi oo nebi moxamed hadalkiisa qof bani aadama aad barbar dhigtid sheekhaygibaa sidaan yidhi reerkayagaa sidaan qaba madaxweyne hebel baa sidaan yidhi wax bani aadam ay sameeyeen oo kaleeto hadalkii nebigo waxyigaha ah inaad barbar dhigtid arrinkaasi waa khala cabdulaahi ibnu cabbaas hadalkan inuu yidhahda sabab keenay baa jiray sababku wuxuu ahaa waxaa asaga iyo rag kaloo isku khilaafsanaayeen mutcatulxaj wax loo yaqaano oo maxay bilaha xajka intuu qofku sii cumraysto markuu cumraysto xalaaloobo ka bacdi maalinkii xajka loo dareerayo uu xajka xirto arrimaha noocaasa ayuu wuxuu samayn jiray hala sameeyuu odhan jiray markaasaa curwat bnu zubayr baa maalin wuxuu yidhi arrinkan cabdullaahi ibnu cabbaasow aada samaynaysid xaggee ka keenta markaasuu nebigaa sameeyey markaasuu yihi soo sooma ogeeda abubakar iyo cumar arrinkan inay diidaan oo aysan ogolayn ayagaana ka aqoon badan bi kaana weyn abubakar iyo cumarba waana kaa da-weyn yihiin waana ka aqoon badan yihiin markaasuu cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa cirka dhagaxaan in laydinkaga soo daadiyo war xadiiskii nebigaan kuu sheegayaa sala allahu calayh wasalam markaasaad hadalkii nabiga iyo waxaad isbarbar dhigaysaa abubakar iyo cumar buu yidhi waxaan ka baqayaa dhagaxaan in laydinku soo daadiyo hadalkiisu markaa sababku ku yimid sidaasuu ahaa hadalka cabdullahi ibn cabaas qaabkaasu ku yimi ayib culammada qaar baa waxay leeyiin musanifku baabkan hadda aayad kumuusan sheegin oo aarka ibn cabdullahi ibn cabaas buu ku sheegay laakiin hadduu sheegi lahaa waa in aactumuuhum inakum la mushrikuun arrinkaasaa aada u wanaagsanaan lahaa oo shirku daaca soo gelaya sidoo kale hadduu itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum ku keeni lahaana isaguna waa shirku daaca way habboonan lahayd baa labadaba inuu meeshaa ku keeno ayib wa qaala alimaamu axmed alimaamu axmed wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay oo aan la yaabanahoo la amakaagsanaha liqowmin qolo qolyahaasoo carafuu gartay al-isnaada sanadka xadiidka sanadka xadiidku waxaa weeye waa ragga xadiidka silsiladiisa weeye hebel baa xadiidkan ii sheegay hebelle hebel buu iga sii wariye waa meesha loo raaco diinta iyo wasixatahu weliba fiyoobidiisoo xadiidkaanu inuu ansaxay rag garanaya waa labo labadaba rag garanaya xadiidku inuu ansaxay iyo sanadkii labadaba way yaqaanaa wayadhabuuna markaasay waxay aadayaan ilaa ra'yi sufyaano sufyaan hadalkiisay qaadanayaan xadiidkii nebigu ansaxayna waa ka tegayaan sala allahu calayhi wasalama wallaahu alla tacaalaa sarreeye yaquulu wuxuu leeyahaa falyaxdar ha ka digtoonaadeen alladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi nebiga amarkiisa sala allahu calayhi wasalama an tusiiba inay ku habsato hum ayaga fitnatun balaayo aw yusiiba ama uu ku habsado hum ayaga cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan atadri ma og tahay maa waxa alfitnatu fitnadu ay tahay axmed baa odhanaya fitna waxay tahay ma taqaanaa alfitnatu fitnada aayaddu ay ka hadlayso ashirku waa gaalnimo lacalahu waxaa laga yaabaa qofkaas idaa radda markuu celiyo diido bacda qowlihi nebi moxamed hadalkiisa qayb ka mida ah qofkii diida oo nebigaa sidaan yidhi inta la yidhaahda yidhahda xagga iga mari an yaqaca inuu ku dhaco fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa shay-un shay shaygaasoo min azayqi leexashaa uu xaqa ka bayrayo oo fayahlika yahlika markaa uu halaagsado aharkaani wuxuu caddaynayaa muhiimadda ay leedahay nebi moxamed in la ateeca sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay axmed binu xambal axmed bnu xambal ogow waa ardaygii imaamu shaafici imaamu shaafici baa sheekh u ah waxaan la yaabanahay dad xadiidkaanu inuu sugan yahay oo nebi moxamed ka ansaxay garanaya haddana sanadkiisii raggiisii garanayo xadiid la yaqaano ah markii loo sheegoo la yidhahdo war xadiidka nebiga qaatana odhanaya maya sufyaan baa sidaan yidhiyo hadalka sufyaan baan qaadanaynaa ma qof nebi moxamed la barbar dhigi karaaba jiraba waxaa nebigu yidhahdaa waa inay wax walba kala weyiin sala allau alayh wasalama markaasuu wuxuu u soo deliishaday aayad qur-aan aayaddu maxay ka hadlaysaa amar nebi moxamed uu bixiyey qofkii khilaafa oo gees ka maro baal mara miyuuna ka baqayn oo ka cabsanayn inay fitna ku dhacdo runtii waa fitnaysan yah nebigaa ku yidhi tuko nebigaa ku yidhi sidaan samee nin saxaabiyo salaad ku jira baa nebigu u dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam ninkaas ogow salaad buu ku jira waa nin masaajid ku jira oo salaad ku jira oo qiblada u jeeda oo salaad u xidhan tahay ninkii salaadiibuu inta dhammaystay nebiga lama hadlin buu haddana nebiga u jawaabiyo nebi allow hee waay kanaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi markaan kuu dhawaaqay maxaad igu jawaabi weyday sui nabi allow salaad baan ku jire salaaddu sunnay ahayd marka salaad sunnaa iyo nebi maxamedoo kuu yeeray kee la hormarinayaa hadalka nebigaa la hormara waad ka baxaysaa salaadda labayka ya rasuulalahi baad leedahay maxaad nebi maxamed ka sheegtaa hooyadaa iyo aabbahayo nebiga ka xaq hooseeya ayaa salaad sunnaa adoo ku jira haday ku yaraan salaadda uga baxaysaa markaasaa nebigu yidhi saxaabiyow miyaadan maqal ilaahiy inuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum mu'miniintooy haddii ilaahay uu idiin yeero rasuulkiisa muxamedana uu idiin yeero wax wanaagsan bay idinku yeerayaan oo aakhiradiin iyo adduunkiinaba idin anfacayee yeela miyaadan hadalkaa maqal buu yidhi macnaheedu waa maxay xataa salaada haddaad ku jirta nebiga oga baxaysa sal alla alih wasalam nebigeenna heerkaa joogay wuxuu ku yidhi samee ama uu ku yidhi iska daah haddaad qof ra'yiga uga tagtid oo tira sheekhaygaa sidaan qaba horta sheekhaagu waa bani aadam asagaa laga yaabaa xataa xadiidkan hadduu arki lahaa inuu qaadan lahay inuusan garanayn baa laga yaabaa inuu halmaamaa dhici karta hadalka nebi maxamed yaan qofna la barbardhigi marka waxaa laga yaabaa inay fitna kugu habsato aad fitnowdoo diintaada ka fitnowdayd oo marka dambeeto inkaar intay kugu dhacdo nebi maxamedba sunnadiisii iyo dariiqiisii aad ka leexatay ayib aamin lagama aha qofka nebi maxamed khilaafaa meel xun inuu ku dambaynaya haddaan ilaahay waxa weeyaan hawshiisa uusan badbaadin hawshaasi waa halis marka waa in qofku dadaalo hadalka nebiga waa inuu wax walba kaala horreeya sala allahu alayh wasalam xataa waalidka ha ahaado xataa waalidka ha ahaado ayib haddii qofkii amarka nebiga khilaafay kufri iyo gaalnimo looga digay oo la yidhi war kufri baad halis u tahay cadaab aliimana looga digo oo la yidhi war iska ilaali maxaad u malaynaysaa oo waa macaasi bas mujarada middaasi qofka diintii nebi moxamed oo dhan khilaafay oo u bareeray inuu wax kastoo nebigu la yimaado caasiyo oo ka soo horjeensto arrinkaasi halis waa can cadiy ibni xaatim waxaa laga wariyey annahu cadiy bna xaatim samica wuxuu maqlay an annabiya nebigu maqlay sala allahu calayh wasalam qoys waxay ahaayeen reer xaatim caan ku adeeqsinimada iyo gobonnimada iyo dunwanaagga rasuulka alluu maqlay yaqra-u asagoo akhrinaya haadihi tan al aayata ee aayadda ah oo maxay tahaa ittakhaduu waxay ka yeesheen aayaddan suuratu towbay ku jirtaa axbaarahum culummadoodii axbaarta waxaa loo isticmaalaa waa aqoonyahanka yahuudda iyo wa ruhbaanahum suufiyadooda suufiyadana waxaa loo isticmaali jiro ruhbaanta laga wadaa waa nimankii kristaanka ahaayo oo aan aqoonta badnayn laakiin zuhaadda ahaa adduunyaday ka dhex baxeen waa iska yareeyeen meel cidlaahay galeen buulal cidlaahay dhisteen meeshoodaasay ilaahay ku caabudi jireen mashaaqishan adduunye iyo rafaadkan iyo ishaysashadan iyo adduunyadan la isku leynayo dhan iska aruuriyeen waa dadkii marka wakhtigii nebi ciise ka dembeeyey oo ruhbaanta ahay sidaas ah dadkii caamada ahabaa labada qolo waxay ka yeesheen arbaaban rabbiyaal caabudo min duuniillahi alla sukadi kow walmasiixa masiixna rabbi bay ka yeesheen masiixii ibna maryama ina maryamaha waa nebi ciise oo hadda kuwaan aan dhex joogno nebi ciisa ilaahay leeyihin waad aragteen walxaal maa umiruu aan la farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilaahaasoo waaxidan keli ah dadka waxaa la faray hal ilaah inay caabudaan oo allaah ah ilaah keliga caabuda markaasaa qaarkood waxay caabudeen culummadii waa sida yuhuud oo kale qaarkoodna waxay caabudeen cubaaddii iska cibaadaysanaysay oo ahlu khayrkaa sida kiristaanka oo kale kiristaankii qayb ka mid a ah nebi ba caabudeenba nebi ciisey caabudeen laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga mooyaane ilaaha xaqaahi waa alle keligii subxaanahu alla wuxuu ka hufan yaha oo beri ka yaha camaa waxa yushrikuuna ilaahi ay la wadaajinayaan ilaahay waa ka hufan yaho shuqul kuma leh intaa saxaabigu markuu maqlay faqultu waxaan ku idhi lahu nebiga sala allahu calayh wasalam innaa annagu saxaabigaanu kiristaan buu ahaa markii horeeto kabacdi buu soo islaama lasnaa maanaan ahayn nacbudu culimmada kuwa caabuda annagu culimo maanaan caabudi jirin buu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi alaysa miyaysan ahayn yuxarimuuna kuwa idiin banneeya culummadu maa shaygii axalla uu banneey yuxarimuuna kuwa idiin diido idinka hor istaaga maa shay axalla uu idiin banneeyey allaahu alle axalla uu xalaaleeyey allaahu alle wax ilaahi uu xalaal ka dhigay miyaysan culimmadu idiin diidi jirin fa tuxarimuuna markaasaad idinkuna xaaraam ka dhigi jirteen hu sheegiyo idaan ku raaci jirin wa yuxilluuna miyaysan idiin bannayn jirin maa wixii xarama uu diiday allaahu allow fa tuxilluunahu idaan xalaal ka dhigan jirin faqultu waxaan idhi bala haa alelahay dhaqankaa waan lahayn hadaan yuhuudiya kristaan nahay qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fa tilka taasi cibaadatuhum cibaadadooda weeye culummadii bay caabudeen iyo dadkii suhaadda ahay oo cibaadaysan jireen macnaheedu waxaa weeye qof bani aadam ah wax ilaahay uu kuu xalaaleeyey intuu kaa xarimay inaad ku taageertid ama wax ilaahay kaa xarimay intuu ku yidhaahdo way bannaan tahay inaad ku taageertid rawaahu axmedu xadiidkan axmed ibnu xambal baa wariyey watirmidiyu imaamu tirmidina waa wariyey waxasanahu wuuna taxsiiniyo waa xasan buu yidhi isagoo weliba sidaa ka faahfaahsan baa xadiidku jiro duruq kale u leeyahayoo asagoo kiristaan ah oo macatabku halkaa uu xihan yahay oo weliba macatabku maadada uu ka samaysan yahay dahab ay tahay buu nebiga usoo gala saxaabigaan markaasuu nebiga towxiidka u qabtay oo u sharxay oo intay wada hadleen oo hadal dheer kabacdi markuu islaamay buu nebigoo aayaddan akhrinaya maqla dee waa nin carbeedo wuxuu fahmayaa luqadii carabiga aayadduna waxay ka hadlaysaa culummadii yahuudeed iyo raggii cibaadaysan jiroo kiristaanka ahaa iyo nebiyullaahi ciise saddexdaasba ahlu kitaabku inay rabbi ka dhigteen oo caabudeen ay ku gaaloobeen saxaabigu marka hadalkaas wuxuu yidhi annagu maanan samayn jirin biyo cibaado aan culimo caabudnaa ma jiri jirin asaga marka cibaado wuxuu u haystaa sujuud iyo rukuuc loo sujuudo iyo waxyaalahaas u haystaa laakiin nebigu wuxuu u sheega cibaadadu rukuuc iyo salaad iyo sujuud keliya inaysan ahayne ay ka guda ballaaran tahay cibaadada waxaa ka mid a daacada in qofka aad ateecdid shaygii laguu diray inaad yeeshid adeecadaasaa waxaa ka mid a cibaadada marka ilaahay daacadiisii haddaad cid kale u leexisid cidduu doonay ha noqdo de waad ku gaaloobaysaa waad ku gaaloobaysaa cibaadada marka looma shardiyo qofka aad caabudaysid inuu rabbi yahay inaad ka aaminsan tahay looma shardiyo oo uu la gooni noqday ta'hiirka adduunkan uu saamaynayo iyo waxyaalaha la midka ah waxaa kaloo xadiidku ina tusinaya qofku markuu soo islaamo oo diinta soo galo isla markiiba dee inuu barto wax kasta oo towxiidka faahfaahintiisaho ku luglahoo dhan laazim kuma ahayn isla markiiba sababtoo ah saxaabigaana waa islaama wuxuuna kala garan laayahay shirku daaca iyo towxiidkiibuu kala garan laaya ilaad hadduu soo islaama wuxuuna leeyahay annagu nimankaa maanaan caabudu jirin maadaamao tiri nimankaa maanan caabudi jirin sidaasna ay u jirtay cibaadadu gaal baa tahay nebigu muuse ore sal alla alih wasalam waa u cudur daaray waa u sheegay dariiqiibuu uga warramay xadiidku wuxuuna tusinayaa qof bani aadama intuu sharci dejiyo oo weliba sharcigii ilaahay uu aaneeyo uu yidhaahdo waa sharcigii ilaahay wax ilaahay sharcigiisa khilaafsanna waxaasu uu yahay hadduu yidhahdo weliba dadkan ku khasbaya oo maamul uga dhigayaa oo marinayaa isaguna waa ku gaaloobaya qofkii ku ateeco aan lagu khasbinna waa ku gaaloobaya labadaa xaaluuna leeyahay culimmadu yidhaahdaan qofka tashriica sharci dejiyaha ah oo sharciga dejinaya hadduu aamino sharcigan uu dejiyey ilaahay uu u aaneeyo ilaahay baa sida gaaladu saasay samayn jireen xoolahay qayb ka mid ah iska xarimayaan waxyaalo gaalnimaha ay samaynayaan markaasay waxay leeyihiin allahu amarana ilaahay baa na faray waa sharciga ilaahay ilaahay baa sidaan qaba hadduusan ilaahay raalli ka ahayn muunaga qabto noo diido saasay odhan jireen marka gaalnimay arrinkaasu noqonaysa waa in la iska ilaaliyo wixii laakiin caadaadoo dadku ay leeyihiin oo dhaqan ah oo xeerarahoo u degan sharciga ilaahayna aan ka hor imaanaynin xeerarka dadku ay ku dhaqmaana ah, wax sharciga ilaahay ka hor imaanayana uusan ahayn ayaga laftiirkooduna aysan sharci ilaahay la simaynin caadaadka noocaasoo kaleetiyo curfigaasi ayagu gaalnimo ma ah wax gaalnimaa ma ah ayagu fiihi baabka dhexdiisa waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru aayati nuur suuratu nuur aayadda ku jirtay caddaynta la cadeeyo weeye athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati baraa'a suuratu baraa ama towba aayaddii ku jirtay caddaynteeda weeye athaalidatu masalada saddexaad adtanbiihu waa baraarujin calaa macna alcibaadati cibaadada macnaheeda la isku baraarujiyo allatii taasoo ankara uu diiday ha iyada cadiyun cadiy oo cadiy wuxuu yidhi annagu culimmada maanaan caabudi jirin markaasaa nebigu ku baraarujiyo wuxuu yidhi waxay idiin diidaan oo ilaahay xalaaleeyey suumidaan ku yeeli jiran haa wixii ilaahay uu xarimo oo idin faraana soo kumidaan yeeli jiran haa taageeradaa taageeridaasaaba cibaado ahaydba alraabicatu masalada afraad tamhiilu bni cabbaasin cabdulaahi bni cabbaas tusaalayntiisa weeye iyo hogabixintiisa biabii bakrin abi bakar ku tusaaleeyey iyo wa cumara cumar iyo wa tamhiilu axmeda axmed tusaalayntiisa bisufyaana oo wuxuu yidhi cabdulaahi bni cabbaas hadalkii nebigan inta idiin sheego baad kii cumar iyo abubakar barbar dhigaysaan waa ku khaldantiina joojiyuu yidhi hadalka nebiga waxba lama barbardhigo sufyaano axmedna wuxuu leeyahay hadalkii qur ilaahay baa laidiin sheegayaa iyo qowlkii alle markaasaad leedihiin sufyaan baa sidaa qaba sufyaan iyo abubakar iyo cumar iyo waa ahlu dadka ugu fiicnaa haddana ayadoo sidaa tahay lama raba hadalkooda iyo hadalka nebiga in laisku horkeena sala allahu alayh wasalam hadalka nebiga wax walba waa inuu kaala sarreeyo alkhaamisatu masalada shanaad tagayuru laxwaali xaaladaha isbedelkooda weeye ilaa haadihi algaayati ilaa yoolkaas asagaa ay isbedeleen xataa saara ilaa uu noqday cinda alakari ummadda badankeeda cibaadatu rahbaani cubaada oo la caabudo hiya ayadu afdalul acmaali acmaal midda ugu fadliga badan oo culimmadii cibaadaysanaysay oo ahlu khayrka ahaayoo zuhaadda ahaayoo ayagu is isdhowrayey meeshaad khayrka kaga dayan lahayd inaad tidhaahda ayaga laftirkooda ilaaha sidii kiristaanka iyo ku dhacday waa wax lala yaaba buy wa tusamaa weliba lagu magacaabo alwilaayata welinimo lagu magacaabo oo xaqi ilaahi inta qof loo leexiyo bani aadama la yidhahdo waa weli waana khalad arrinkaas wa cibaadatu laxbaari iyo culimmada caabudidooda axbaartu waa sheegno oo aayadda qur-aankaasay sheegtay waa culimmada yuhuudeed hiya ayadu alcilma cilmi lagu magacaabo iyo walfiqha iyo fahan uma tagayarat way isbedeshay alxaalu xaalkii ilaa an cubida ilaa la caabuday min duunillaahi alla sukadi man ruux laysa aan ahayn min asaalixiina dadka wan wanaagsanba midaan ka mid ahayn suuratljin baa ilaahay wuxuu ku sheega rag wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni rag bani aadam oo ilaahay bani aadamtinimo ku sharfay oo jin caabuday jin bayba caabudayaanba kuwaanaaba la qaatayoo waxaa weeyaan culummo caabudahay kuwaanu jin bayba caabudeenba iyo rooxaan wa cubida waa la caabuday bilmacna ahaaniy macnaha labaad man ruuxu waa asaguba min aljaahiliina jaahiliinta ka mid oo ah, waa maxay waa daaco in la adeeco oo la yeelo warkooda la qaato dad aan aqoon iyo ehelba midna u lahayn diinta islaamka oo weliba warkaa ay samaynayaan iyo waxaasoo dhan ilaahay xuquuqdiisii loo leexiyey arrinkaas waa gaf baabu qowlillaahi tacaalaa ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay baabkaani waa baabka soddon iyo sagaalaad wuxuu musanifku ku sheegi doonaa lix dal adilo ayuu ku sheegi doonaa afar aayadoodoo qur'aan ah iyo hal xadiidoo nebiga iyo hal ahar lixdaasuu sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayh aayad qur-aanu ciwaanka ka dhigtay aniga aayadda uu ii dhammaystiray nuskadayda nusaha qayb ka midana way dhammaystiraan baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu baab yahay tacaalaa sarreeye uu yidhi alam tara miyaadan arkaynin nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam waa suuratu nisaa ayaddani ilaladiina kuwii xaggooda miyaadan eegaynoo fiirinayn yazcumuuna ku aan dacoonayay ficilka zacama laba macnaa loo isticmaalaa waa siduu warka u dhigay meeshaan dhahna waa waraan la hubin zacamo waxaa kaloo loo isticmaalaa qaal oo caadi ah laakiin waxaa badan oo ficilka zacama loo isticmaalaa ereyga beentaa iyo barbagandada iyo warka aan jirin baa loo isticmaalaa zacama marka afka baarkiisa ayay waxay ka sheegteen yazcumuuna inay ku andacoonayaan annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa shaygii unzila lagugu soo dejiyey ilayka adiga nebi moxamedow xaggaaga u fiirso waxay ku andacoonayaan wixii nebi moxamedow lagugu soo dejiyey waa rumaysannahay kow wamaa shayna waa rumaysannahay unzila la soo dejiyey min qablika adiga horta wixii kutuboo kaa horrayso nebiyada ilaahay lagu soo dejiyena waa rumaysannahay kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiyey kii nebi ciise kii nebi ibraahim kolle waa rumaysanay leeyihiin waa hadal fiican hadalkaas laakiin maxaa beeniyey dhaqankoodaa beeniyey yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay isla aadaan oo isla xugum tagaan ila daaquuti daaquudka oo sixirka iyo faalalowga iyo meelahaas inay isla aadaan ah wal xaal qad umiruu la faray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi daaquudka inay u xugum tagaan wa yuriiddu wuxuu doonayaa ashaydaanu shaydaanku an yudilla inuu ambiyoo baadiyeeyo hum ayaga dalaalan baadinimo baciidan ee weliba durugsan oo aan la soo qaban karin inuu xaq aad uga fogeeyuu rabaa wa idaa goorta qiila loo yidhaahdo lahum ayaga waa qolyaha sidaa samaynaya tacaalow kaalaya war kaalaya haddii lagu yidhaahdo xaggee ilaa maa shay xaggii u kaalaya anzala uu soo dejiye allaahu alle iyo wa ila rasuuli rasuulka xaggiisana u kaalaya markii laydin yidhaahdo war qur ilaahay u kaalaya sunnadii nebiga markii lagu yidhaahdo ra'ayta waad arkaysaa nebi moxamedow almunaafiqiina uurkagaaladii yasudduuna xaal ay kaa jeensanayaan canka xaggaaga suduudan jeensasho dhammaystiran ee suuratulmunaafiqiin soomahay suuraddu alla ku sheega waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuulullaahi lowow ru'uusahum wara'aytahum yasuduuna canka haddii la yidhahda kaalaya nebi moxamed maanta idiin ducaynaya ilaahow dembigooda dhaaf buuna odhanayaa ilaahay buu idiin baryayaa wax ka fiican miyaa jira in lagu yidhaha maanta nebi moxamed ha kuu duceeya kaala ra'ayta almunaafiqiina yasuduun waa iskala wen yihiinba ma annagu kanu noo ducaynaya waa ka jeensanaya masurkay dad bayaanba war rasuulka ilaahay u kaalayaa la leeyahay markaasay jeensanayaan fa kayfa sidee buu xaalku noqon idaa goortii asaabat ay ku habsato musiibatun balaayo oo maxay ugu habsata dhibku bimaa shay sababkiisna dhibkaasu ugu habsado qadamat ay hormarisay aydiihim gacmahoodii ayagu ay shaqaysteen uma jaa deedna ay kuu yimaadaan yaxlifuuna xaalo ay dhaaranayaan billaahi alla ay ku dhaaranayaan ilaahay bay ku dhaaranayaan maxay leeyihiin in aradnaa ma annaan doonin arrinkaan samaynaynayoo inaan warkaaga diidnay ah ilaa ixsaanan wa hagaajiniyo wa tawfiiqan wax iswaafajin iyo wax isu soo dhoweyn baanuun ka lahayne nacayb adiga aan kuu qabno iyo darnaansho lagugu darnaanayo midna nebi maxamedu maji madaxaa noo saarantay leeyihi aayaddanu sababka ay ku soo degtay culummada muslimiintu waa ku kala aragti duwan yihiin waxay tilmaamaan dhowr tafsiir waxaa isqabsaday nin yahuudi ah iyo nin munaafiq ah arrin bay isku qabsadeen waxaa la yidhaha aynu kala baxno oo aynu xugum tagno waayaha la kii yuhuudigaa wuxuu yidhi laba yuhuudigu waa gaal caadi ah munaafiqaanna waa nin magaaladii madiine oo ansaaree ansaareed oo munaafiq laakiin ah ree ansaareed dadkii madiine deganaa dee qolyo munaafiqiina ku jiro cabdullahi ibnu ubay ibnu saloolba munaafiq bu ahaa dadkii muhaajiriinta ahayoo maka ka soo hijrooday hal qof oo munaafiqa laguma arag munaafiqnimadu meeshay ka timid qolyihii ree madiina qayb ka mid a ah, nifaaqu ka soo baxa dad islaamnimana sheegta uurkana gaalo ka ah oo qur-aanku in badan ka hadlay laakiin intooda badan wanaagsan dad wanaagsan bay ahaayeen dhowr qof oo munaafiqiina jiray ninkii yuhuudiga ahaa wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa inuu ina kala saara ninkaa maxamed ah saasuu leeyahy maxamed baa ina kala saaraya aniga adiga waa yuhuud gaal ah muxuu yuhuudigu ku doortay nebi maxamed laba waxyaalood wuxuu og yahay inuusan nebigu laaluushka qaadan sala allahu alayh wasalam labaad wuxuu og yahay yuhuudigu inuu gar leeyaho xoolahan asagu uu leeyahay munaafiquna wuxuu yidhi maya maxamed aadamayno nebiga yagi weeye waa taageersannahay laakiin maya xaggee u socotaa waxaad inoo geysaabay ninkii hebel la yidhaahdo oo kaahinkaa ah inoo geeyo faalalowga ah. muxuu munaafiqu kaa ku doortay waa nin yuhuudiya ninku leeyahay inoo xugungeey wuxuu og yahay ninkaasu xoogaa laaluusha haddii loo laaba inuu qaadanayo ninkii habda xoogaa jeeb culusna wax u xukumahayo marka munaafiqu hadduu beeso fiican bixiye lacag fiican yuhuudiga waa ka takhallusahaya wuxuu kaloo munaafiqu og yahay inuusan hantidaan lahayna gardaran yahay mar hadduu gar daran yahay halka dariiqo uu ku soo dhacsan kara marka waa laaluush hebel inoo geebiye marka oo yuhuudi ah nag cabaar bay isku jiijiideen markii dambeetay waxay isku raaceen maxamed nebiga in loo geystay sal alla alay waslam la isula yimid gartiibuu labadaba ka dhagaystay cadaaladdu nebigu ah ogow labadaa ninoo isula imaanaysaa nebiga miduu waa tukanayaa laa ilaha illa allah maxamad munaafiqiintu way tukadaan qur-aanka alla ku sheega waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala masaajidka nebiga imaanayeen waa tukanahayeen mararka qaarkood jihaadka markuu nebigu aaday raacayen waad garanaysaan dagaalkii uxud intay raaceen markay xabaddu bilaaba ratay inuu cabdullahi ibnu ubay raggi qayb badanoo ka mida ah la soo fakaday marka bulshada muslimiinta ka tirsanaayeen dhaxalka hadday noqoto iyo guurka hadday noqoto iyo quud iyo qaaraan hadday noqoto waa dad laa ilaaha ila allah muxamadu rasuullah oo salaadihii tukanahayo laakiin haddana kansar ummadda ku dhex jira ah oo intaas ummaddii dhabaato iyo balaayo iyo isku dir iyo iska horkeen iyo nebigay wax ka sheegahayaan iyay wadaan marka ninkan munaafiqa laa ilaha illa maxamadu rasul lah bu leeyahay masaajidka ku tukanahayaa ummaddii islaamkuu ka tirsan yahay laakiin waa diidan yahay nebiga kan yuhuudigaana intaas midna ma aha nebigana ma ogola lakiin wuxuu leeyahay cadaalad baan ku ogaa isaga inooge markuu nebigu labadii nin hawsh u kala saaray oo inta hawshoodii dhegaystay uu yuhuudiga u xukumay baa munaafiqii wuxuu yidhi kuma kuma qanacsani biyo xukunka maxamed uu riday ogow laa ilaha illa maxamadu rasullahi bule wuxuuna leeyahay nebi moxamed wuxuu xukumay ma ku qanacsani ee eh, waaya maxaad rabtaa abubakar baan rabaa bu abuubakarna waxba kama qaban inoo geebi waaye abubakar baa la isula tega waa loo sheego waxa la nebi moxamed baana soo kala saaray abubakar miyaad ka rajaynaysaa inuu nebiga khilaafo sidii nebigu u xukumaan xukumay yuhuudigii wuxuu yidhi weli ma qanacsani maxaad rabtaa umar baan rabaa rabaabu waayahay inooge umar baa la isula tegey cumar wuxuu yidhi maxaa jira nebigaasaa noo soo kala xukumay ninkaanu waa diiday abubakar baana soo kala xukumay ninkaanu waa diiday adaan kugu qancaabi wax yidhi sugabi gurigaan dan ka soo qabsanhaya waa waa di waa diyar waa idinkala saarayaa seef buu inta la soo baxay ayuu kurka ka gooyey kow saasaan idinku kala saaray si fiican buu u gala sababtu waxaa weeye ninka nebi moxamed iyo abuubakar warkooda tuhmay oo aaminsan nebi moxamed inuu cadaalad darro ku dhaqmay sal alla alayh wasalama adduunka inuu kaasu sii jooga maaha waa in la dhaafiyaba tanaa marka ayaddana marka waxay ka warramaysaa dad islaamnimo sheeganaya yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila ilaa waxa weeyaan wamaa unzila min qablika wixii diinahay o dhan inay rumaysan yihin bay sheeganayaan laakiin xugun markay noqoto daaquudkii adeen daaquudku waa maxay waa ninka yahuudeed ninka yahuudeed weeye waxaana la faray inay ku gaaloobaan daaquudka oo waa maxay daaquudka waa wax kastoo alla ka sokay la caabudo waxaas inay ku gaaloobaan oo ka leexdaan ilaahayna rumeeyaan inay dadku xugumka ilaahay ka tagaan oo ku xajiimoodaan markay maqlaan kitaabka ilahay baa laisku maamulayaayo laisku xukumayaayo ku caarood ka caaroodaan markii la yidhaahda qawaaniin aadamuhu ay degsadeen u kaalayana ay waxa weyaan u kala yaacaan waxaa keenaya shaydaan baa wuxuu la doonay inuu waxa weeyaan fogeeyo shaydaankaa sidaa la doonay ayib aayaddu marka waxayna tusinaysaa ilaahay kayrkiis kitaabka alla waxaan ahayn in la isku xukumaa dadku qaar baa waxay u yaqaana alxukm bikayri maa anzala allahu inay keliya qusayso wixii xuduud iyo cuquubaad ah iyo wixii khusumaadoo dadka doodooda ku saabsan intaa waa ka caamsan yahay xukumka alle xukumka alle intaa waa ka guda ballaaran yahay waa shay aad uga guda ballaaran weeyaan marka waxaad dareemaysaa qolyaha munaafiqiinta ahay dhibka ay ummadda kula dhex jireen waa dad aad u dhib badan bay ahaayeen in la iska ilaaliyaa ay adag tahay nebiga intaasoo jeer bay halis geliyeen sala allahu calayhi wasalama muslimiintii bay ku dhex jiraan intaasoo jeer bay garabkooda ka baxeen markaasaa waxaa la leeyahay hadday kuu yimaadaan war maxaad sidaa u samayseen oo nebi maxamed khilaa u khilaafteen waxaanu doonaynay inaan wax isu soo dhaweyno tawfiiq iyo inaan wax iswaafajinno unbaan rabnay nacayb aan nebiga kuwa qabna maahayn bay odhanayaan marka waa beentood beentood weeye iyo wa qowlihi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi wa idaa goorta qiila loo yidhaahda lahum ayaga waa munaafiqiinta laa tufsiduu ha hallaynina fil ardi dhulka dhexdiisa qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu annagu muslixuuna kuwa wa hagaajinayaana u fiirso qofka mufsidka ah oo adduunka hallaynaya intuu ku yimaado ku odhan maayo magaaladan aan hallaynayaa dhaqankiina inaan lumiyaan rabaa akhlaaqdiina inaan dhumiyaan raba ku odhan maayo wuxuu ku leeyahay samafalo ayaana waxaan rabaa inaan wax qabto wax wanaagsan oo naftu bani aadamku jeceshuhu kuu soo bandhigaya munaafiqiintu dhulkii bay fasaahadinayaan macaasi bay wadaan nebigay caayayaan saxaabaday caayayaan kitaabka qur ay wax ka sheegayaan war dhulkan macaasiha ku fasahadinina markii la yidhaahdo waxay leeyiin ummadda indheergaradkeedii iyo xulkeedii iyo waayo araggeedii baan nahayo samakatalis baaba nahayba balu u fiirsa adugu dariiqa qofku caqli buu leeyaha raba inuu ku dhumiyo maaha qof isaka isa kaa odhanhaya kaala dhun oo kaniisadada gal laakiin wax fiican buu ku sheegaya uu kugu sabsabanayo dhulku muxuu ku fasahadaa dhulka horta ilaahay baa abuuray si wanaagsan buu u u qurxiye wixii ay ku wanaagsanaan lahaydna uu dhex dhigay wax lagu noolaado hadday tahay iyo wax lagu dhaqmo haday tahayba wuxuu dhulka islaaxiisu ku sii soconaya iyo wanaagiisu in ilaahay lagu aeeco sidaasuna alla talagala waxaa dhulka fasahaadkiisa ka mid ah wax kasta oo ilaahay lagu caasinayo ama gaalnimo ha gaarsiisnaato ama ha ka sokayso dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydinaasu qur-aanka alle kuma sheegin marka macaasidu dhulka way fasahaadaysaa cimiladay saamaynaysaa oo biyahay saamaynaysaa oo shidaalkay saamayn oo sarifka iyo noloshay saamaynaysaa oo badeecaday saamaynaysaa macaasidu kulli waa la isla gubanaya haddi ilahay la caasiyo daacaduna kulli waa lagu barwaaqoobaya waa lagu barakoobayaa marka ayaguna waxay leeyihiin waxbaan hagaajinaynaa samakatalis talis nahay waxbaan badbaadinaynaa waxbaan hagaajinaynaa ilahina wuxuu leeyahy fasaad bay wadaan fasaad ayay wadaan iyo wa ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi walaa tufsiduu ha halaynina fil ardi dhulka dhexdiisa bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaal maxay dhulku ku hagaagtaa tawxiid iyo daaco maxay ku fasahaadaa macaasi iyo gaallimo wadcuu barya hu alle oo caabuda khawfan cabsi aad ka baqaysaan darteed iyo wa tamacan rajo aad ka qabtaan darteed labadaa labadaa tiir baa waxaa la rabaa qofku inuu u dhaxeeyo inuu ilaahay ka baqo idaab cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo caradiisa rajona uu qabowsan ilaahay ka quusano mar walba ilaahay uu ka rajaynayo ilaahay raalli ahaanshihiisa inuu ilaahay cafinayo inuu ilaahay janno geynayo khowfan wa tamcan haddii khowfku kaa tambato oo aad tidhaahda ilaahay ku caabudayaa cabsi keli wax kale ilahay ku caabudi maayo waa sidii khawaarijta haddaad tidhaahdid ilaahay waxaan ku caabudayaa rajo ilaahay waa qafuururaxiim weligaa aad iska taagnaatid laakiin cibaado adan la imaanin waa murji'ada sidii lagu yaqaanay laakiin ahlu sunnaha waxaa looga yanaa labada inay udhexeeyaan ilaahayna waa ka baqaan ilaahayna wax wanaagsan bay ka filanayaan inna raxmatallaahi ilaahay naxariistiisu qariibun mid u dhow weeyaan oo aan ka dheerayn min almuxsiniina dadka wanaagga sameeya wanaaggaasoo ah cibaadadoy hagaajiyaan iyo makhluuqoy wanaag u sameeyaan labadaba raxmadda ilahay way u dhowda iyo wa qowlihii ilaahay hadalkiisa uu yidhi alle afa xukma aljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaayee islaamka ka horreeyey xugumkiisa miyey yabquuna raadinayaan oo rabaan waman axadkeebaa axsanu ka wanaag badan xukman waa man axadkeeba axsanu ka wanaag badan min allaahi alle xaggiisa xukman xagga xugumka iyo kala saaridda liqowmin qolo yaa uga wanaagsan qolyahaas oo yuuqinuna xaqa rumaynaya ibnu kathiir wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu diidan yahay oo ku qoonsadoo ku inkiray qolyaha xukumka ilaahay ka baxay xukumka alle wuxuu kulansaday wax kastoo khayr ah wuxuu kaloo inaga reebay wax kasta oo shar ah xukunkii noocaas ahaa ayay inta ka baxeen bay waxay aadayaan dhaqan jaahili ah iyo caadaad guracan oo aan sax ahayn ayay aadayaan arrinkaasna waa khalaq yaa ilaahay kaaga fiican yaa kaaga naxariis badan ummadda islaamka waxaa la rabaa inay ogaadaan wax ilaahay kitaabkiisa xataa la barbardhigi kara inaysan jirin wax uga maslaxad badan inaysan jirin wax uga naxariis badan inaysan jirin waana inaan u noqonno kitaabka ilahay ku dhaqankiisa iyo sunnada nebiga sal alla alih wasalam ummaddii inaga horeysay iyo saxaabadii nebiga waxay cizada iyo sharafta ku heleen noloshoodaa waxaa ku saabsanayd kitaabka qur-aanka ah aynaguna haddaan rabna inaan cizo gaarno oo wanaag gaarno wadadoodii waddadoodii marro siday ku cizoobeen waddadeeda waa inaynu qaadno haddaad laakiin tidhahda afka un muslim baan ka aha kitaabka ilaahay ha laysku dhaqa markii tira la yidhahdana aad ka xajiimoonaysa ha kitaabka muxuu yahay gacmaha dadka laga jarahaya oo kitaabka ila gacanta hadduu kaa tuug asaguba dadka xoolihiisa dhacaya gacanta hadduu kitaabka ka jara maxaad ugu diidi ardaalnimo wey waxyaalaha qaarkood qof baa qof dilaya markaasaa leeyahay yaha loo qisaasa kitaabka sidaas sidaasuu qabaa ma naf bani aadamaa la goyn karaa oo tuu asagu gooyo ma bahal bay ahayd soo miskiin aan waxba galabsan ma ahayn qofka lax walba shilalka isdhigtaa ri walba shilalka isdhigtaa lagu qalaa qofkaanu asagaa naftiisa meesha geeyey oo isliiday oo xuduudda ilaahay tilaabay markaasaa ilaahay axkaam ka jideeyey axkaamtaa ilaahay uu ka jideeyey waa in loo hogaansamo marka waa inaan cadaawad loo qaadin kitaabka ilaahay sida dadka qaarkood kitaabka u sawirayaan wax qarqariban oo dadka laynaya oo cadaab socda ma waa raxmad buu ilahay usoo dejiyeyba raxmad buu ilahay usoo dejiye sida awgeed mar kastoo kitaabka ilahi lagu dhaqmo amni iyo cadaalad baa la heli mar kastoo kitaabka ilaahay laga fogaadana fawdo iyo abaar iyo colaad iyo balaa lagu jira iyo kufsi laga bixi qaala shacbiyu imaamu shacbi wuxuu yidhi caamiru sharaxiil baa loo yaqaan alkuufi waa waqtigiisa wuxu nin dadka nool ugu aqoon roon buu ah kaana waxa ahaa beyna rajuli nin dhexdiis oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka tirsan iyo wa rajuli oo min alyahuudi yahuudda ka tirsan khusuumatun dood laba nin baa isqabsatay midu waa yuhuudi midna waa munaafiq fa qaala alyahuudiyu yahuudigii baa wuxuu yidhi nataxaakamu waxaan u xugum tegaynaa ilaa muxamedin nebi moxamed xaggi sal alla alay waslam moxamed baa ina kala saaraya bu maxaa ku kalifay yahuudigu inuu yidhahdo moxamed baa ina kala saaraya liannahu yahuudigu carafa wuxuu ogaaday annahu nebi moxamed sala allahu calayh wasalama laa ya'khudu inuusan qaadanayn alrishwata laaluushka wa qaala almunaafiqu munaafiqiina wuxuu yidhi nataxaakamu waxaan u xugum tegaynaayo ina kala saaraya ilalyahuudi ilalyahuudi yahuud yahuud baa ina kala saaraysa licilmihi ogaanshihiisa annahum ayagu ya'khuduuna inay qaadanayaan alrishwata laaluushka uu og yahay fattafaqaa waxay isku waafaqeen markii dambe an ya'tiyaa inay u yimaadaan kaahinan nin faalallow ah oo fii juhaynata qabiilada reer juhayna la yihahda ku dhex sugnaayo ka tirsanaa oo fa ay u xugum tagaan ilayhi xaggiiso isaga uu kala saaro fanazalat nasalat waxaa soo degtay alam tara ila aladiina yazcumuuna aharkan xaafid ibnu xajar filxubaariga wuxuu leeyahay waa saxiix sidaasuu tilmaamay raxmatullahi calayh aayaddu sababkaas inay lahayd culummada qayb baa martay sababka labaad waqiila waxaa la yidhi nasalatu waxay ku soo degtay fii rajulayni laba nin labadaa ninoo ikhtasamaa murmay fa qaala wuxuu yidhi axaduhumaa midkood nataraafacu waxaan u koryeelaynaa hawsheenna oo maxkamad ka dhiganaynaa ila nebiy nebiga sal alla alayh wasalam waan isla aadaynaa wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi ilaa kacabna ashraf ninka kacabna ashraf loo yaqaano yuhuudiga aha kala saaraya uma taraafacaa waxay isla aadeen ilaa cumara cumar fadukira fadakara wuxuu u sheegay lahu cumar axaduhumaa labadii nin midkood alqisata qisadiibuu uga dhacay uga warrama fa qaala wuxuu ku yidhi liladii kii cumar baa odhanaya lam yarda aan ku qancin birasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama akadaalika sidaas miyaa la sheegayo oo inta nebiga tiraan lagu yidhi aan hayna kala saaraa diidda miyaa qaala wuxuu nacam haa arrinku sida laguu sheegay weeye anuu nebiga kuma qanacsanay bu yidhi inuuna kala saaro fa daraba cumar wuu garaacay hu ninkii bisayfi seefuu ku garaacay fa qatalahu wuu dilay oo kow ayuu kaga siiyey halkaasna marka waa tafsiir labaad oo aayaddu ay leedahay tafsiir labaad oo aayaddu ay leedahay weeye marka haddii la yidhaahdo waa qeybta horeetoo yuhuudigaasay isla aadeen dee yuhuud buu noqonayaan daaquudka loo xugum tegayo haddii la yidhaahdo waa kacabna ashrafna asaga laftirkiisu yuhuudi weyn buu ahaa oo waa shaksi daaquudku markaas fiihi baabkan waxaa ku dhex sugan masaa'ilu masaa'il baa ku dhex sugan aluulaa masalada koobaad tafsiiru aayati nnisaa'i suuratu nisaa aayaddii ku jirtay caddaynteeda weeye iyo wamaa waxaa fiihaa dhexdeeda ku sugan oo min al icaanati kaalmayn ah calaa fahmi daaquuti daaquudka fahamkiisa aayaddu ay kugu kaalmanaysa daaquud maxaa la yidhaahdaa waa wax kastoo alla ka sokay caabudo noocu dooni ha noqdo geed ha noqdo hadduu doono xoola ha noqdo qof ha noqdo bani aadama jin ha noqdo wax kasta oo ilaahay xaqii uu lahaa loo leexiyey waa daaquud sixir ha noqdo jibti ha noqdo athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati albaqara suuratulbaqara aayaddii ku jirtay caddaynteeda weeye waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi al aaya aayadda dhammaystir athaalihatu masalada saddexaad tafsiiru aayati alacraaf aayat lacraaf caddaynteeda weeye acraaf aayaddeedii walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha alraabicatu masalada afraad tafsiiru afa xukma aljaahiliyati yabquun oo suuratu maa-ida ka tirsan weeye alkhaamisatu masalada shanaad maa hadalkii weeye qaala uu yidhi alshacbiyu imaamu shacbi fii sababi nusuuli alaayati aayaddii sababu nusuulkeeda al ulaa ee hore oo koobaadoo aayatu nisa ahayd asaadisatu masalada lixaad tafsiiru liimaani iimaankii caddayntiisa weeye assaadiqi ee dhabta ahaa iyo walkaadibi iimaanka beenta ah dadku iimaanka ay sheegtaan waa laba iimaanna waa iimaan dhab ah iimaanna waa iimaanaan xaqiiqo lahayn qur-aanka suuratulbaqara bilowgeeda alla wuxuu ku sheega wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi dadka waxaa ka mid a ah dad odhanaya ilaahi baan rumaynay waa rumaysannahay saasay odhanayaan ilaahina uu ka diidan yaho uu leeyahay wamaa hum bimu'miniina beentood weeye waxba kama jiraan iimaankoodu marka waa maxay waa iimaan afka baarkiisahan waxba ka jirin waaye iimaankaas marka waa in la barto oo ad siaad ilaalisid qofka iimaankiisu beenta yahay maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu garto ka mid ah. waxaa ka mid ah iimaanka uu sheeganayaa inuusan dhab ahayn markuu yimaado xugum oo la yidhaahda nabi moxamed sunnadiisaan ku kala baxaynaa ama kitaabka ilaahay baan ku kala baxayna wuxuu ku leeyahay maanaad garcadaa way geenaysaa maantaytu oo maxaa cadaawad ka dhigay kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga ilaahay baaba daawo u soo dejiyey in lagu daawoobay khalaas waa lagu dhagaysan kana waa la dhagaysan haddii aad gar leedahay aday ku raacin hadduu kaa gar leeyahay waa walaalkaayo u caloolfiyoobo khalaas haddaad ku dhaaratid oo aad xaq ku sugan tahay dhib kaa soo gaari mahayo waxa soomaalidu ay aaminsan yihiin oo kitaab qofkii maraayay intaasoo farac buu la socdaa waxba kama jira kitaab qofkii been ku mara unbu dhib u geysan laakiin haddaad run ku martid mahay wax dhiba kuu geysan maayo nabi maxamed baa dhaaran jiray calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ilaahay ku faray dhaaro nabi maxamed oliye dhaaro qul ii warabbi haadhe rabbigay baan ku dhaartay nabiga baa dhaaranaya calayhi salaatu wasalaam shay xaqa haddaad ku dhaaratay dhaartu dhib kuu geysan mayso laakiin waxay dhib kuu geysan haddaad been ku dhaaratid waay marka iimaanka beenbeenta oo aan salkii raadka lahayn tafsiirkiisu waa maxay xukumka alla iyo ka rasuulku diidaa iyo walkaadibi iimaan waxa weeyaan iimaanka runta ahi waa iimaanka markii la yidhahdo qofka iimaankiisa la yidhaahdo kaalaya kitaabka ilahay aan ku kala baxanayo sunnada nabiga u hogaansamay diyaar baana sharciga ilahi soomali dhaqanka waa ku fiican yahi qayb badan oo haddii la kitaabka ilaahay baa lagugu xukumahaya waa ku kalsoonahay buu waa ku kalsoona qaybo badanoo laakiin waxaa jira kitaabka dhaqan khaldan ka aaminsan marka iimaanka runtaahi waxaa la ogaan markii xugum yimaado la aadaya kitaabka ilahay qofkii yidhaahda waa iimaan bay ka turjumaysaa inuu leeyahy iyo walkaadibi iimaanka beentaaho kaan tusaalaynay asaabicatu masalada toddobaad qisatu cumara cumar qisadiisii weeye macalmunaafiqi munaafiqa uu kula dhaqmay sababtu waxaa weeye in nebi muxamed la isula tago oo nebigu uu kala xukumo yuhuudiga iyo munaafiqnimada iyo ninka munaafiqa ah munaafiqi waa diiday inuu nebigu kala xukumo cumarna wuxuu ka soo qaaday maadaama uu xukunkii nebiga ninkaanu diiday inuu ku gaaloobay sida awgeed buu ku dilay qaabkaasaa marka laga wada inuu murtad noqday buu u arkaa marka athaaminatu masalada sideedaad kownul iimaani iimaanka ahaanshihiisa weeye laa yaxsulu xadiid baa jira aan ka soo booday masaladan aan ku xasuustay igu ah, baraarujin lahaydeen ah, xadiidka cabdullahi bni camr can cabdilaahi bni cuma ibni camrin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yu'minu ma rumaynayo oo iimaan sax ah laga heli maayo axadaku midkiin xataa yakuuna ilaa uu ahaado hawaahu naftiisu waxay jeceshahay tabican mid raacsan limaa wixii ji'tu aan la imid bihi asaga iimaankaagu sax noqon maayo ilaa jacaylka naftaadu uu noqdo mid u hoggaansan wixii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama uu sheegay oo la yimid qaala nawowiyu imaamu nawawi wuxuu yidhi xadiidun saxiixun waa xadiid saxiixa kitaabkiisa arbaciinka waad garanaysaa buu xadiiskan ku jiraa rawaynaa waxaan ku warinay huwa xadiidkan fii kitaabi alxuja kitaab alxuja ayaan ku warinay nin a'immada shaaficiyada ka mid ah kitaabkaa iska leh biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayaan ku warinay oo sidaasu imaamu nawowi iyo rag kaloo culimmadaaba xadiidkan way sugeen alimaam ibnu rajab alxambali kitaabkiisa jaamic ulculuum alxikam oo arbaciinka uu ku sharxayna wuxuu tilmaamay xadiidkan oo laba cilo inuu leeyaho dacfi uu ku jiro laakiin waxaa la islu ogolyahay xadiidka macnihiisu inuu sax yahay macnaha xadiidku uu ka hadlaya waa macno saxa iimaankaagu sax noqon maayo ilaa nabi maxamed aad u hogaansatay sala allahu calayhi wasalam athaaminatu masalada sideedaad kownul iimaani iimaanka ahaanshihiisa weeye laa yaxsulu uusan hirgelaynin liaxadin qofna iimaankaagu sina sax ku noqon maayo qofna sax u noqon maayo xataa yakuuna ilaa uu noqdo hawaahu naftiisu waxay jeceshahay iyo doonitaankiisu tabican mid raacsan limaa wixii jaa-a la yimid bihi shaygaba alrasuulu rasuulku sal alla alih wasalam saasay daawadaaduna ku jirtaa wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbi ajmaciin